الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام hadakani baabu ducaa-i ducada iyo yeedhitaankii la isugu yeedhayo ila shahaadatayni labada shahaado oo ciddee marka aan muslimiin ahayn marka loo yeedhayo wixii ugu horreeye loogu yeedhaya ay tahay horta bal ayna ilaahay subxaana watacaala ay rumeeyaan rasuulkiisiina dee isna ay rumeeyaan iyo sharaa'ic lislaam islaamka sharaaicdiisii yeedhidii la isuguba yeedhayay ee loogu yeedhayay dadka taas buu baabkeedi yahay iyo bal axaadiis kusoo aroortay xadaثna abubakr بn abi shaybata wa abu qurayb وaisxaaq بn ibrahima جamيعا can wakiicin qala abu bakri xadaثna wakiic can zakariya bn isxaaq qala xadaثanii yaحya bn cabd لlahi bn sayfiyi عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal سندka in yar si aan de xataa laqbooyinku meelo qaarkood ay nooguba hagaagaan inaan ku joogsanaan u baahanaynaaye marka hore mslim saddex sheekh buu istiraaciyey macnaa xadiidkan saddex sheekoo sheekadiisa kamida ayuu ka wada maqlay kuwo kalena way noo dambeeyaan oo asaniid kale ay noo soo socoto sheekyo kale oo xadiidkan uu kaba warinayo laakiin halkan saddex sheekh keliya ka wada maqlay baa israacsan abubakr ibn abi shayba oo isaga inaguba badan waana ninka ugu axaadiis badan sheekada muslim xagga marka la eego muslim riwaayadiisa abu quraybin isagana hore aynu usoo aragnay muqadimadii laakiin dee yaraan horta laguma xafidayo marka ay bataan mooyeen kunyadiisa buu aada mashhuur ugu yahay magaciisana moxamed ibn alcalaa ilhamdani baa la <coughs> waxaan u kaba mid yahay isagu sagaal sheekh bal nin tobnaad ee qolooyin raaciyaana waa jiraaye oo raggan kutubtan usuusha ee lixda alihi ay la wada kulmeen oo ay ka wax ka wada wariyeen oo dhammaantoodba ay mubaasharo ahaan ama toos waxuga wada qaateen waa ay kuba kulmaan buu moxamed ibn اlcalaa kaba mid yahay markaasan uu muslim sheekh ugu yahay ayuu bukhaari iyo abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna sheekh ugu yahay abu qurayb ama isxaaq isagana muqadimadii waan kusoo abaragnay waa imaamkii shahiirkaa ee ku shuuroobay xaggan kale laqabkiisa isxaaq ibnu rahawey ibnu rahawey weeye magaca abihi ibrahim baa la yidhaha kollay waa iskaba laqabo ay soo naqriyeen mala dee iyaga markaa biraadood iyo kalaamkoodiin ay haydoo dariiq buu ku dhashay oo markaasaa dee malaa iyagana laftigan bay raahwey ay odhanayaan dariiqaba oo tan baa loogu magacaabay adigu waa bal imaamkaas mujtahidiintii xagga fiqina ahaa a'imadii xadiiskana ahaa isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahawey <clears throat> haddaba saddexdoodii muxuu yihi jamiican xaalayn iyagoo dhan cibaarad on kale xalaytaan soo marnay marka jamiicnimadani walow dee imaka wax lagu kulmayo ay sheegayso maha macnuhu oo dee maha inay dee iyagoo wada jooga uu ka wada maqlay taas ah. iyagu wada jooga <coughs> oo saddexdoodani ay leeyihiin meel keliya kaga wada maqleen macnaa waxa weeyaanun waxay ku kulansan yihiin riwaayada xadiidka ay wakiic ka wada warinayaan taas bay ku kulansan yihiin ama mar ha ka wada maqleen ama marar muslim mar ha ka qaato ama marar kala duwan oo dee sida daahirka ah, ama de inuu waktiba midba kaba qaata ee waxa weeyaan oo xataa dee isku beledyaba may ahayn macnuhu waxa weeyaan waa taasun waa xagga riwaayada ay wakiic ka warinayaan ayay ku kulansan yihiin ee taas macnuhu ma aha inay mar keliya ka wada maqleen oo lafdigu taa sare kuma ma keenayo waa ixtimaalun can wakiicin qaala abubakrin muxuu soo celiyey tan isagu wuxuu muslim yidhi cibaaradan eeg xadahanaa buu isticmaalay dhammaantoodba carabkooduu ka qaaday oo uu ka maqlay wuxuu ku dul aqriyey may jirin cibaaradana sidaan hore usoo yar tilmaanay walow ay tahay istixsaan ama istixbaab un ay kaba dhigaan xadahanaa iyo xadahaniidan xagga isticmaalka hadduu ruuxu keli ahaa markan uu sheekhiisa ka maqlayeyna waxay dhahaan waxaa haboon inuu xadathanii yidhaaho kol hadduu keli ahaa haddii laakiin lala joogin sida majliskan oo kale ama isaga un cidi ay la joogtayna waxa roon xadahanaa yidhaha muslimna labadaba waan ku arkayna isagoo isticmaalayo kolleyna waa arrinkaasoo walow aanay laazim kaba dhigin eh wastaxsanuu limufradin xadathanii suyuudi oo kale bal markaa in saddexdoodii laakiin maxaa jir iyaguna isku sheekh bay ahaayeen dee kolleyna markii uu kaba maqlay cibaaro siiqadan ah siiqat alcidaa ay yidhaahaan ee gudashada xadiidka ama marka cid kale la gaadhsiinayo ruuxu sheekhadiisiina uu kasoo naqlinayo uu adeegsanayo tilmaamaysa si isaguna ku wariyu sheekyada kagaba wariyey cibaaradan way la wada yimaadeen ee laakiin cibaaradii baan isku wada mid ahayno marka mid unbuu cibaaradiisii noo soo dhigtay markaa oo wuxuu yihi qaala abubakrin waa abubakr ibn abi shayba isagu wuxuu yidhi ila markii can wakiic waa kan wada yidhi xadahanaa wakiicun markaa labadii kale lafdigan way ka dunayd halkana inooguma cadda lafdigu ahaa waxa weeyaan oo horta xadahanaa may ahaynunba dee ta inoo soo baxaysa ay tahay arrin kalena way jirtaayo imaamkan isxaaq la yidhaaho isagu gaaliban xaafidna wuu kusoo celceliyaa oo kolkol dee kalaa jirto isku meel yihiin isku halkan un galaano isxaaq ibnu ibrahim la yidhaha bal bukhaari baaba shan sheekadiisa wada isxaaq ibn ibraahim ay kuma sugayin marka markay kolkol dee ishtibaah dhaco isxaaqu keebuu iyo ma isxaaqan ama kan ayaa waxyaalaha uu ku kala soco xaafid sharaxiisa waxaa kaga mida ah fatxulbaari cibaaradan inuu eego oo haddii xadahanaa meesha ay isxaaqna uu yahay xadathanaana ka dambaysa wuxuu yidhaha isxaaq ibnu ibraahim ma aha sababto isaga akhbaranaa buu adeegsadaa macnaa xadahanaa ma adeegsado akhbarana badaagtay walow de ay arkayso in inay arrintu aqlab tahay de hortii baa la yidhi oo arrinta culimadu ay tidhi lakin ay aqlabto kolkol isagoo xadathana yidhi meelo ama kuma fasirin xadathana yidhi arkayso kitaabka ay kusoo noqnoqoto haddana bal taase imika maxaa inoo taala un abubakar wuxuu hi xadathana wakicun bal waa si aan umuurahan isnaadka u fahamno maxaa wakiicyu ka warnaya wakic ibnu jarax waa imaamkii sheekhi shaaficiya dee raggan sheekada u ah can zakariya bni isxaaqa ninkaa zakariya la yidhaha ibnu isxaaq waana nin ninkani hiqa ah horta wuxuu yahayna marka la eego dadkii taabiciintii ugu yaryaraa buu la da-ahaa ama la mucaasarooday laakiin cid saxaabo kamid uu arkay maba jirto kolley waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay xaggii haddaad mucaasaro un eegna raggaa hore siqaara taabiciin buu la sinaanaya kutubtan lixda ah waa bukhaari iyo muslim iyo abi daud iyo tirmidi iyo nasa iyo ibnu majahna wax magacan oo israacsan le zakariya ibnu isxaaq oo ninkan ahayni kumaba jiro lixdaa kitaab oo dhan zakariya waa jiraan isxaaqna waa jiraan lakin zakariya ibnu isxaaq ninkan keliya weeye marka la eego umuha usushan oo dhan ama umuhaadka waana nin siqaasa aan soo sheegay marka wuxuu ka warinayaa qaala xadathanii yaxya bnu cabd bni sayfiy can abi macbadin nin kale isku dabaqo ahaayeen nin siqa ana weeye isagana iminkaa inoogu horeyso yaxya ibnu cabdillahi ibnu sayfi kollayna sayfigani meel dambuu gelayaayo laba nin baa u dhexeeyaba oo waxa weeyaan yaxya ibnu cabdillahi ibni moxamed adigu ibnu yaxya ibnu sayfi buu noqonaya bal yaxya ibnu cabdillahi ibnu sayfi waa nin hiqa can abi macbad abi macbadkan ibnu cabaas baa dadkii uu xoreeyey uu kaba mid ahaa mawaalida ibnu cabaasna raggii ugu marka la eego sidqi badnaa ama xaggan cilmiganba ayuu kaba midiyo magaciisa naafib ayaa la yidhaahaa kolleyna waa magac keli ah marka la eego umuhaadka magaca markay noqoto abimacbad waa lala wadaagsa ama de cid kaloo la wadaagsatay waa la helaya nin labaad iyo wuxuu yihi haddaba ninka mawaalid ibnu cabaska ayuu ka warinaya can ibni cabas can mucad ibn jabal maxaa kale inoogu sugan laba saxaabi baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan can ibni cabaasin can mucaadin oo markaa ibnu cabaas mucaad buu kasii warinaya xadiisna waa xadiis aynu wada aragnay oo xataa dee iskaba daaya kutubta riyaad saalixiin ninkai aqrisiya kutubtaa kale yaryar bay nooguma sugnaaye cibaaro kale waddana soo celiya iska humsada qaala abubakrin abubakrku waa sheekii muslim abubakr ibn abi shayba waayo waxyaalahan haddaan la iska kala jirin dee waxaa dhici karta inu magacyaduna aynaan aqoon magacyada inayna arrintu aynu garan weyna abubakr ba wuxuu yihi ربما قال وkيع عن ابن عباس أن معاada قال ayaga lafdigii hore muxuu ahaa ee qolooyinka kale o dhanna ay la wadaagsadeen isaga naftiisa abubakrna uu kuma warinayay عن بن عabاsi عن معاad بن jبل qاaل may intaas wa markaasna maxay tahay rasuulka ilahay xadiiskiisi lasoo naqliyo lakin wuxuu leeyahay abubakr بن abي shayba qolooyinka kale may odhan abubakr بن abي shayba le waxaa dhici karta ama kol kol waxa dhacaysa de yaanay banaanin be inuu wakiic yidhaaho can ibni cabaasin ana mucaadin halkaa ay cantu taalo halkaa can ibni cabaasin can mucaadin baa inoo taale can ibni cabaasin ana mucaadan qaala wuxuu yihi bacatanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam macnaa lafdigu waa inoo cad yahay arrina way jirtaayo culimada qaar cantu dee kor haddaan tadliis jirin dadkana aysa soo gaadheen si aynu muslimba kusoo aragnay oo suurtagal ahayd inay kulmaan itisaal bay ku xamaaran tahay halkana waa laba saxaabiba meel wada joogay oo isku markaa taasoo iyada tan waana saxaabo un eh, laakiin aimada qaarkood baa kolkol can iyo canna kala farqiya oo ka dhiga sidan oo kale can ibni cabaasin can ibni mucaadinna inay itisaal keenayso laakiin cibaaradani can ibni cabaasin ana mucaadan mucaad baa saa yidhi inqidac ay keenaysa laakiin kollay iyaduna kollay ay tahay raajixa ah ama arrintu ay tahay kol hadduu raawigani uu soo gaadhay qisadan uu warinayo uu soo gaadhay ama can ha yidhaaho ama anna ha yidhaahe itiصaal baa lagu xambaaraya markaa tan walow bacd اculamaa ay halkan kala farqiyaan oo dee kutubta musalaxu tan ay kaba hadasho markay halkaa ay canta iyo sheegayaan can iyo anna iyo oo dee muanan bay kana odhanaysa kaa mucancan u yidhaaheen ayay haddana laakiin waxa uu yahay sawaabku arrimahani haddii qisadan unbaa la eegayo waaqacadan iyo waxaan uu raawigani kaba waramayo hadduu u joogo sida saxaabi arrin rasuulka ilaahay hortiisa kaba dhacday waktigu isaguna la ogyayo inuu joogay ama uu hagaagu soo gaadhay ay tahay ama can ha idhaaho ama ana ha idhaaho ama qaale ama dakare itisaal baa lagu xambaaraya e haddaanu waaqacada soo gaadhinna ama wuxud u adeegsadaba inqidac baa laguma xambaaraya markaa tani arrin weyn oo ishkaal taasi ma jirte bal alfaadaha kalean laakiin kol kusoo yar laami doonaa xadiidku waa musnadkee xadiidka horta aan gaadhno wuxuu yihi markaa mucaad bacahanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa mucaad ibnu jabal saxaabiga jaliilka ah e bal xadiidkuba yimi inoo sugan isagoo rasuulku khasaais saxaabadu ay kala leeyihin tiltilmaamay wa aclamhum bاlxalaali wاlxaraami mucaad ibnu jabal waa asxaabtu kaba hadlayay abubakr iyo cumar iyo abu cubayde rag baa kuma jiray markaasuu yihi ninka xalaasha iyo xaraamta ugu yaqaanaa waxa weeye waa mucaad ibnu jabal oo aba dee ninkaas ah waxyaalana ay soo arooreen inuu imanayo maalinta qiyaamaha isagoo culimada dee masaafo kaba sii horeeyaan wuxuu yihi saxaabigaasi bacatanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa i diray oo qaala wuxuu yihi inaka adigu ta'tii waxaad u tegeysaa oo u imanaysaa adu aad u tegeysaa wuxuu u diray horta yeman bay ahayd rasuulka ila waana sanadii sagaalaad ama tii tobnaad baabay ahayd waktiguu dirayey yeman buu diray si uu dadka diinta u gaadhsiiyo u baro halkaasna dee waxa weeya waaligood iyo qaadigood iyo markaasna uu noqdo taas buu adigu yihi inaka adigu ta'tii waxaad u imanaysa aad u tegaysaa qowman qowm min ahlilkitaabi ahlulkitaab oo dadkan yeman degan carabtii kale lamay mid ahayn ee waxaa ku dhex jiray oo kamid ahaa ama badnaaba dad iyagu dadkii ahlu ahaa ama yahuudba ahaa ayaa ahaayo adigu nin tumbac lasqar la odhanayay abi sacdin qurayb ninkaas baa kolley yahuudiyada soo geliyay halkaas nasaarana way jirtaye laakin waa ti asxaab lukduud ama dee kolley najraan magaalada la odhanayaba taasi waayo qoladan kalea xooga lahayd oo markii tan la ogaaday bal markaa ay de godadka inta loo qoday laguba gubay oo kale lagu daadiyey de mar iyagoo suldada kuwan kale lahaa wathaniyiintii carbeed wathaniyiinna waa jireenba qowm haddaba ahlulkitaab aad utegeysa waxaa intani tawdiicay u tahay sida ugu yeedhayo ee nin jaahila oo wasan dhagax caabudayo wax alla wax macrifuu leeya jirin sida loola hadlayo iyo ku isagu waxyaala garanayo aqoon laho markaas si loola khidaabaye loogu yeedhayo isku mid maha waa si uu dee bal iyaga mujaadaladoodi iyo la hadalkooda iyo dacwadooda ugu diyaar garoobo bal umuurahana uu dhowro uu rasuulka ilaahay u tilmaamaya wasiyadiisan ayuu tawdiica iyo hordhac ugaba dhigay rasuulka ilaahay taas fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilى shahaadati an laa ilaha ilا اllah anii rasuul الlahi qirasho ay qirtaan aqoonsadaan ilah dee xaq lagu caabudo ama macbuud bxaqin inaanu jirin ba ilah un mooye subxaanaه wataعaalى ilahay keligii yahay ka cibaado mutay waxaa kale adduunkii la caabudayaana cibaadadooda ay baadil tahay wa anii rasuul الlahi anigu rasuul ilahay ani riwaayada zakariya ibn isxaaqna san un baaba dhacday kuwa kale wa ana muxameda rasuul lah dhaceen taas ugu yeedh fainhum iyagu adaacuu hadday adeeceen lidalik macnaa arrinkaada uguba yeedho shahaadadii ka aqbalaan oo wixii islaamnimo lagu soo gelayay haddaan dee taas aanay aqbalina camal kaloo la faraa meeshii maba jirto oo dee waajibaadkan iyo arkaantii islaamka ah ee barhkood inoo soo socdaan haddaba hadday taa aqbalaan oy u hoggaansamaan adaacu lidalika macnaa inqaadu lidalika weye ficilka adaaca ama adaacana dee sidiisuu u gudbaay ujeedadu uma baahdo xarfu jar si uu mafcuulkiisa u gaadho lakiin halkan wuxuu leeyahay macno dee inqaado ama dee inqaado macnaheed buu yeeshay si aan kuba laqbeeyo tan baa keenaysa mala tadmiinkaas iyo inuu lam kuba gudbo fa inahum iyagu adaacu lidalika ay iyagu inqaadu hadday adeecaan oo adiga ay ku adeecaan oo taa kugu adeecaan ama ay arrinkaaba hogaansamaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa an allaha ilaahay tacaala nasahnaaye iftarada inuu farad yeelay calayhim korkooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kuli yowmin wa laylatin habeen iyo maalin kastaba fainhum adaacuu lidalika iyagu hadday taasna ka aqbalaan oo salaadiina ay adeecaan adeecitaanka waxay noqon iqraar dee inuu wujuubkan ay qirtaan ilaahay ku farad yeelay iyo iltizaam iyo la-imaatin ay la yimaadaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa an allaha ilaahay iftarada inuu fard yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo sadaqadna waa zakadii weeye zakadana sadaqo waa lagu idlaaqa oo dee maha sadaqadu laftiga sadaqadu inay tatadawuca un kuba dhacdo qur-aanka inihii ay kusoo noqnoqotayna dee waaba malaa zake ayaabay uba timaamay intooda badan oo de inama sadaqaat lfuqaraa iyo iyo bal matalan waxa weeyaan aayaadkii laba midkaa suurat sawbad kuba yimi iyo waxyaalahaasi waa dee waxay sekadan faradkaa xadiiskuna waa sekadii faradka aidan sadaqo inuu waxa weeyaan waxay yidhaaheen waxay yidhaaheen sadaqo waxa loo yidhiba waxay tilmaamaysaa caddaynaysaay daliil u tahay ama dee in waxa weeyaan ruuxan isagoo bixinaya iimaankan uu la yimi sidqigiisa iyo runnimadkiisa inuu iimaankiisani dhab yahay ayay tani daliil uba toosan baa sadaqada loo yidhi haddaba sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim iyaga akniyadooda laga qaadayo waa akniyadii dee muslimiinta oo futaradu loo celinayo un waa akniyadoodii oo markaa kii gaalkaa lagama qaadayo faturaddu la celinayo oo fii fuqaraa'ihim kuwiyoodii faqiirka ahaa de waana masrifka ugu badan weeye ee dee masaarif oo ilaahay subxaana watacaala inoo sheegay inoo caddeeyey oo sakada masaarifteedii waa tan jirtay inama sadaqaatu lfuqaraa walmasaakiin waa sideed masrif ee fuqaradii way u badan yihiin haddaba fuqaradoodii waa fuqaradii muslimiinta un dib loogu celinayo oyagii la siinayo markaa ku qaniya lama siinayo weeye si aan ku gaalo loo siinayn qanigiina dee bis markaa nasiibkii fuqara ay yeelanayeen iyo xaggii xitaa lagu mudanayay bal jaanib kale haddii dee caamil uu noqdo hadduu qaarim yahay hadduu wax kale yahay waa gaar eh, lakin waa jaanibkan fainhum iyagu adaacu lidalika arrinka hadday ka aqbalaan oo sekadiina dee waa iyadana fara in ilaahay ku farad taas ay dee aqbalaan rumeeyaan iyagoo dee kollay islaaziminayana inay ku camal falaan ama markay gaadho ay bixiyaan fa iyaaka waxaad iska jirtaa ad ka digtoonaataa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwooda fiic fiican ee wanaagsan inaad bismi zakaat u qaado karaa'im waa jamcu kariimatin kariimadna waa dee tanafiisada qiimaha badan weeye oo taasoo نفيسة الأمواaل barkood ba yidhah sida صاaحب المضاaلع oo kale waa جامiعaة كماaل ممkن في حqha wa mعna marka la eego كماaلka iyada xaqeeda de ay gaadi karto surtagala ah, ama caano badni oo kale suuro jamaalki ama jamaal suuro iyadoo hilibkeeda badan adigu waa neefka ariga ama xoolahan ugu mudan ee ugu qiimo badan ee de waxa weeyaan laga xusho isagii ninkii lahaana u isha kuma haya ka inaad bismi zakaad ku qaado iska ilaaliyo iska ka digtoono taa iskaba ilaali ka fogo weeye naftaada ka dheereen wataqi waxaad iska ilaalisaa dacwat almadluumi kula dulmiyey habaarkii iska ilaali oo macnaha waxa weeye qaaditaanka neefkaas xoolaha kii ugu mudnaaya la qaadayo waxa weeye waa dulmi oo dulmigiibuu kaga mid yahay oo waa dulmiga qaybihiisi bay noqon ee bal waxaad iska jirtaa ku madluuma habaarkii dee see la isaga jirayaana dulmi ka dheero weye iska ilaali dulmi le ruux hadduu dulmiyo iskama ilaalin kara weeye oo dacwadii laiskama dacwadii waxa la iska ilaalin karaa ka dheeraan laga dheeraado dulmigo dulmi hala iman ha ku dhicin oo uu kaba mid yahay neefkaa fiican ood ka qaado ood sakednimo ugaba qaado saan dee kaliite ugu xunba shiraarlmaal aan loo qaadayn ee kii dhexdhexaadka un la qaadaya فإنه لayسa بينها وبين اللhi حiجاaب فإنه ضميirkani waa de شhأن waayo lfdiga daعوة waa مؤنث waa tn بينhaaba inoo dambayso haddii de marka waxaan فإنه شhأنiye laysa ma ahaanin بينha daعwada iyo habaarka ka مaطلوبka ah iyo وبين اللahi ilaahay dhexdii حiجاaب ilaahay iyo daعwada ama habaarka ruuxa maظلومka وxiجaaba oo udhaxeeya ma jirto wax maanica oo hor joogsanaya aqbal ilaahay aqbala ma jirto ducadiisa waa la aqbalayaa sida xadiisba kuba yimi dee waa la kor yeelaya markaasaa ilaahay odhanayaa la ansuranaka walow bacda xiin oo maaha macnu dee markaaba way fulaysaa waaba dhici karta in loo kaadiyo kii daalimkaa si uu de waxa weeyaan dulmigiisii bal horta dee intii loogu talagelayna uu gaadho ilaa waxa weeyaan loo kaadiyo si uu dhilkii u buuxsado oo mar un la qabto kol haddii ilaahay qabtona ma fakina dee waxa weya ma baxsan karo cadaabkiina kama sii daynayo ee waxa weeyaan isaga iyo wax u dhexeeyo xijaamo jira ilaahay uu aqbalaya ducadii bal xataa hadduu isagu faajira fa fujuruhu calaa nafsih kan madluumkee la dulmiyey ilaahay bariyey dulmiga hadduu isagu faajir ahaana fujuurkiisu ma hor joogsanayo ducadiisii la aqbalo waa la aqbalaya habaarkiisii fujuurkaasi waa wax naftiisa kuba kooban ee bal taas iskaba ilaali bu hi xadiidka duruqdiisu insha allahu tacala way noo socon doontaa kolleyna marka dambe ayuun baan adigu bal yar wada eegi doonaaye horta aan sii raaciyo bal matalan riwaayaadkiisa xdثna بن أbي cمر qال xdثna بشر بن السري qال xdثna زكريا بن إسحاq ح وxdثna عبد بن حمaيد qال xdثna أbو cاaصم عن زكريا بن إسحاq عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أbي معبد عن بن عباس bal xadiiثku waa kii un matnigiiba kii hore ku kaaftoomaya inooma soo celinaya waa sanad kale un sanadka zakariya ibnu isxaaq iyo inta ka dambaysa waa intii marka dhaweyd aan soo haynay ee xagga hore ayay afar nin kusoo biireen oo iyagu siman weeye oo dee laba sanad weeyaan xaadna waa tii taxwiilka ayd ibn abi cumar horeynu usoo aragnay waa nin xaafido oo musanifa oo moxamed ibn yaxya ibn abi cumar baa la yidhaha abi cumar kani marka waa awowgii baa loo nisbeeyey sheekadana muslim kamid ah, waa nin siqoo xaafidaan leenahay oo musanifna ahaa aadna wuxuu u laazimay sufyaan ibnu cuyeyne ayuu in badan laazimayba بن abi cmar waana sheeka mslim oo axaadiista xoogaya uu kaba wariyo waa nin iqoo ah oo dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay ahaa waxaa ninkan ku xigaana waa nin isaguna atbaacu taabiciintii oo bishr bnu la idhaaho waa cid ahaa ho abu camrin afwah afwa ninka fasaxada badan mala wacdigiis taas ayaa looba yihi oo nin isaguna waa atbaacu taabiciintii kuwoodii dambe isaguna iqa ama labada ka cabdi bnu xumayd isaguna waa sheekada muslim axaadiistooda uu badsaday raggii horean soo marray yaanu gaadhinba oo saddex boqol waa ku dhow yahay waana nin musanifa isaguna siqa ah kutubtiisina ama kitaabkiisina de waxawey ina soo gaadheenba kitaabkiisa kitaabkiisaas musnadkiisi cabdi bnu xumayd kolleyna cabdigan baa barhkood baa yidhaha magaciisu cabdulxamiid eh, laakiin de waa arrinka aada u shuhroobay waa kan ama dee loo yaqaana haddii bal taas ay noqotona waa ismi aan de xataa sini cabdi aynu la bixi jirnay unon idaafadii lahaynba idaafadii lahayn marka kutubta ususha ana wax dee aan idaafo lahayn oo cabdi la yidhaaho malaha adigu de bacdigood way idlaaqaan be laakiin nin isaguna sunanta ibnu maajah ku sugan oo suxbadiisuna shaki kuma jiro dee waaba xadiid caqiiqa ana le sanadkiisna xadiidka waa daciifa ayaa magacan laga helaya on idaafo lahayn oo cabdulmuzani waxyaalaha kale de waa taa idaafada le isagana cabdilxamid waa la yidhi waa nin saas abucaasimna waa sheekada bukhaari oo kale ragga ugu waaweyn buu kamid yahay muslim waa kan oo waasiduu kaga wariya oo de waa ragga iyagu taabiciintii la kulmay bu abucaasim inabiid waa daxaaf ibnu makhlad baa la yidhah waa nin siqa oo dee qiimo badnaayo isaguna min kibari shuyuukh lbukhaari ah laakiin muslim waasida uu kaga wariya ragga kalena waa intaan soo aragnayn wuxuu yihi marka can ibni cabaasin ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay bacasa waa diray mucaada mucaad ilى اlyamani buu u diro faqaala wuxuu ku yihi inaka sta'tii qowma bimili xadii wakiicin waa xadiidkii wakiicay makaan kaba soo baxnay ee wakiic baa dee maanta bishri iyo abu caasim baa la siman wakiic zakariya unbuu kaba warinaya isaguna iyaguna ay kaba wariyeene bal taasna sanadkaasna halkaasaan ku dhaafnay xadaثna umayaة بن bstam الcayshiy qala xadaثna يزيد بن زurayc qala xadaثna rawxun huwa بن الqاsim عن ismاعيل بن umayata عan yaحyى بn cabdالlahi بn صayfiy عan abi macbadi عan iبn cabasi xadiidka duruqdiisii waa inoo dhamaatayba lafti buu kani laakin yeelanaya umayat بن bstam الcayshiy ninkan sheeka mslimi waa nin isaguna siqa ahaa oo de waxa weya bacdigood saduq ay kaba cabiraan kollay magacan bistamna waxay leeyihin magac carabiya maaha oo doontoodii aduug yimaadee se malaha waxaa laga yaabaa dee dad ka horreeyo magacan la baxay oo carab ahaba waa la arkay oo malaha reer fariska ay la jaarka ahaayeen iyo un ulaba baxay el cayshiyudan waa adigu jirib ama reerkoodii bay nisbadeeda ay tahay oo waxa weeyaan un ay cayshiyi oo qoloy ma waa malaha waxay yidhi adigu reer taym baabay ama taymullah bay kaba mid ahayn oo caysh baaba la odhanaya takfiif daraaddeed ayun alcayshi yidhaaheen inta badanna basray degeen qolooyinkan waxaana jirta kutubtan musalaxu mu'talif mukhtalif oo kale kol asmaa isu eeg baa jirta alcayshiyu alcabsiyu alcansiyu sibay u wada qormayaan laakiin dee waa dhibcaha iyo xasay ku kala duwayen kol haddii dhibcii khada ama baci soo galana lama kala saarayo markaasa <laughs> waxyaalahay ku kala saaraan waxaa kamida ah marka alcayshiyu tay waa reer basre nimankaasi waayo basray reerkani degeen alcansiyu marka la yidhahna waa reer sham alcabsiyu marka la yidhaahna waa reerkii cabsi ee dee cantare iyo reerkoodii ama qabiiladii mashhuur ka ahayd markaasoo iyaguna kuufay degeen lakin waa haalibun oo xataa suyuud alfiyadiisa ayay taasi kuba sugnayd oo dee waxa weeyaan fi lbasrati alcayshiy <clears throat> oo markaasoo iyo cansigiina sham buu kaba dhigay oo kuufana waxaa tiraa cabsiya lakin waa haalibun kolkol waxyaalo afraad khilaafaysaa way jiraan bal markaa ninkan yaziid ibnu zureecna isku reer bay ahaayeen waana ninka atbaacu taabiciinti a ah, waa nin hiqo aad iyo aad u qiimo badan bal waa dadkii waraca badnaa buu ahaa aabihii baa meel ubullo la odhanayu caamil ama waali kaba ahaa dee waana waali dawlad u shaqaynayo kollay xoolo badanna halkaa kaba urursado markuu dhintay boqolaal kun oo uu ka tegay xabadna kama qaadan dirhamna waa isagoo waxyaalihii ka dhigay wax shubho ama waxyaalo dee waxaa maalkaas xaggaa ugaba yimi shayna dhaxalkii kama qeyb gelin adugu in yarna kama qaadan adugu haba noqoto wuxuu maalin ku qadeeyeen boqolaal iyo boqolaal kun ama shan boqol oo kunna waa ka dhintaan la idhaha waa waraciisi iqa iyo den xadathana rawx ibn rawx ibn lqasimkana iyo ismaaciil ibn umayu isku dabaqay ahaayeen waa dadkaa siqaara taabiciinna soo gaadhay mee la mucaasarooday lakin aan saxaabo aragba taas weeye waana laba noo labadooduba siqaat ruwaad kaba mida ismaaciil ibn umayahna waa nin reer bani umaye ah waxaan filaya de cabaasiyiintii dawladahooda bilowyadoodii waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo soddonkii ayuu adigu jeelka kuba dhinteen qolada kale waan soo aragnay ana rasuul الlahi marka muxuu yihi can ibni cabaasin eega ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay lama bacata markuu diray mucaadad ila lyaman yaman u diray qaala wuxuu yihi bal haddaba iyadoo xadiidkii intiisa inoo dambeyso saddexdan lafti markii hore abubakr ibn abi shayba waxay aan soo aragnay can ibni cabaasin can mucaadin markaa ibnu cabaas mucaad buu ka warinaya xadiidka mucaad baana uba waramay lafdigan dambe ee riwaayada dambe ama sanadka dambe ibn abi cumar iyo kaba bilaabmaya cabdi ibn xumayd waxaa inoogu inoogu sugan ana bna caba ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam bacata mucaadan waa isagoo ibnu cabaas yihi mucaad buu rasuulka ilaahay yaman u diray kan kalena kan danbuu la mid yaho ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam lama bacata mucaada ilى اlyaman markii rasuulka ilahay mucaad uba diray oo arinku markaa wuxuu noqonayaa labadan dambe xadiidku musnadka ibnu cabaas buu noqon ibnu cabaas baa warinaya lakin uu ka waramaya o mucaad ibnu jabal iyo diritaankiisi lakin riwaayadaa hore ayaa ay kuba sugnayd waana riwaayada uu isagu waxa weeyaan khaasatan riwaayada dee abubakr wakiicu kaba wariyey ayaa can mucaad ibni jabal iyo inuu yihi bacatanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ges marka la eego riwaayaadka marka la eego de aimadii xadiidka warisay si guudba riwaayada abubakr mooyaane intooda kale habkan dambe ayay kuba wariyeenba dee waana taa riwaayada kuba sugano marka adigu imaam nawowi baa kolley wuxuu kuba jamciyaa waxaa suurtagala xadiidka ibnu cabaas mucaad inuu kaba maqlay marna waa kan sheegayey mucaad oo u waslinayey awqaadda qaarkeedna mucaad buu ridayey oo waa kan lahaa un kaba waramayey markaa u mucaad ridana mursal saxaabi bay noqonaysaa marka mursalka saxaabina xujo weeye oo isagu lamid maaha maraasiisha kale bal waa intaa adigu kolley tawjiiha ugu horeeya de aan leedahay malaa waa ka yar munaasibka mid labaadna waa leeyahay waa inta inoogu sugan cibaaraadka laakiin marka la eego riwaayada mooye intooda kale jaanibkan kale weeye macaawda kutubta kale o dhan iyo aymadii kale soo saartay xadiiska Ah, qaala wuxuu yihi haddaba inaka taqdamu waxaad u tegeysaa calىa qowmin qowm ahli kitaabin ahlu kitaaba falyakun ha noqdo awala ma tadcuuhum waxaad ugu yeedhaysa ilayhi xaggii cibaadat ullahi ilaahay cibaadadiisa caza wajala ilaahay cibaadadiisa waa halkii shahaadada kuwa hore lagaba cabiray ee cibaadadii ilaahay maxay kulansanaysaa waa isaga tawxiidkiisii rabbi subxaana watacaala la waxido keligii cibaadadii lagu khaalis yeelo ee rasuulki ilaahay in dariiqiisii la maro sharcigiisii la qaato la rumeeyo inuu rasuul ilaahay yahayna dee waxa weeya waaba tan oo waxay kaga mid noqonaysa iyaday raacaysaaye faidaa taa ugu yeedh oo rabbi horta ha garteen faidaa carafu llaha ilaahay hadday gartaan oo ay ilaahay gartaan faakbirhum u waran oo macnaa waa riwaayadii hore sidaan kusoo arinay fainhum adaacu lidalika hadday sii aqbalaan weeye shahaadadii iyo taas halkana waxa inooguba sugan hadday ilaahay gartaan subxaanahu watacaala adigu waxaa arintan kale iyo usheegin haddaan taa kale jirin umuurahan hore aanay aqoonsan salaadii iyo lamama farayo halkan ba waxa uu soo naqlinaya kollay qaadiciyaad sheeku ka soo naqlinaya cibaaradan ah faidaa carafullah waxay tilmaamaysaa inaanay kuwa ilaahay yaqaana ahayn ahlukitaabna way ahaayeen kol haddaanay waxa weya ilaahay subxaana watacaala ay waxa weeyaan de isaga nucudiisi iyo sifaatkiisii waxa weeyaan adigu dee hagaagsanaa aanay kuba sifaynayne dee kama waxyaalo kale oo ay kuba sifaynayaan oo ama ay waladu nisbeeyeen sida nasaaro oo kale ama cusayr ay yidhaaheen waa ina ilaahay oo kale ama ay khalqigiisii ku shabaheen oo jismiya u yeeleen garasho markaa maaha inkastaba dee ilaahay khaaliqnimo iyo ha u aqoonsanaadeen bal dee haba sheegteen inay caabudayaane oo marka taa la eego waxa weeye oo haba caabudayeen macrifadiisana ha muujisanayeene laakiin dad iyaw garanaya maha buu leeya wuxuu leeyahay ruux dee ilaahay khalqigiisii ku shabahay ama ku baneeyey albada inu waxyaala markii hore ka qarsoona ay uba muuqdaan naskiga taasay kaba dhigaan ama walad u nisbeeyey ama saaxibo iyo walad u nisbeeyey ama dee waxa weeyaan dee xulul inuu cid kala soo dhex gala sida ina laha sali salaasatan ay nasaara lahaayeen oo kale iyo waxaan u laayiq ahayn iyada markaa kaasi mid garanayaba maaha oo tan baa deeta ay macnuu yahay faida carafullah markaasa wuxuu sheeku qaadiciya buu kasoo naqliyay de hadalkana muu sii wada wadin sheeku markaas abu cimran alfarisi baa ii dhacday lakin waa alfasi kitaabkayga kolley waa dabcadayda un baan khada eeda hadday dee kuwa kale muslima ay leeyihin hadalka saas ayuu ugu fasiruu ku gooyey reer khayrawaad markay masaladan ku doodeen bal arrintaa reekheed buu sheegay kalayna dahabi baa masalada ama arinta soo dhigta mujaladka toddobiyo tobnaad markuu imaam shahiir oo abu cimran alfasi waa ninka uu halkan tilmaamayo sheegayay oo malaa khilaaf baa dhacay waktigaas waa nin hore mutaqadim o ibnu cabdilbar iyo waktigiisii ahaa andalusyana galay soo xajay marar asalkiisa hore reer fasa laakiin khayrawaan degay magaaladay saytuniya ku taalla waa tunis dee magaalo cilmi ahayd de waa jaamicu saytuna iyo taas markaasa waxaa culimada galada ilaahay waa yaqaanaa ma yaqaana de kolley waa nooc tarafaad iyo waxyaaleeb waa masalo malaa culimada ay iskuma khilaafeen arrinkii iyagii kumuu joogsane dadkii caamadahaa buu gaadhay dadkii suuqyada joogay buu gaadhay waana masalo markaa waktigaas waa khayrawaan waana imaamkaas baa jooga markaasay noqotay dadkii caamadaha de si culimada khilaafkooda kumuu koobnaan wax nadariye e eh, iyagii ti waabay ba waa la isku laayay lah gaaladii ilahay waa yaqaana ma yaqaana masuqada ahla suq waliba dahabitu ka cabiray iqtatalu mahaba malaa tadaarum iyo waa la islaayo adigu markii dambe arrinta dhibkii batay ayay idhaaheen sheekan inoo geeya waa sheekan imaka halkan isoo dhigtay qisadan waa dee xusuuse ama cimran alfasi ayay idhaheen aan isula tagno sheekii bay u yimaadeen deetuu yihi haddaa aamustaan waxbaan idin sheegi way aamuseen tu yihi nin ha ila hadlo cid iska soo saara ninkiiba iska soo saareen markay iska soo saareen arrintii uu sheegay ayaa wuxuu yihi su-aal buu weydiyu yihi bal haddii aad imaka nin weydiiso oo tidhaaho abucimran alfasi ma taqaanaa uu ku yidhaaho baqaalun yaskunu fii sabta waa nin dukaanlo ah oo sabta magaalada la yidhaha degan oo halkan ilaa imakanan ay isbayn haysatay maqrib kamid a ah, in sabte qadciyadiyo ka yimaadeen halkaa degan nin i garanaya miyuu ahaa tu may kuma garanayo su-aashii haddaad weydiiso oad ku celiso oo tidhaaho uu nin kale aada weydiiso u yidha hayo waa nin yudarisu fi lcilmi yudarisu lcilma wayufti wahuwa yaskunu walba bijambi walba shabaad xaafadiisii buu sheegay waa nin cilmiga dadka udhiga oo fatwoodo oo halkaa degan kaasna ka waran tilu ku garanaya kaas de haddaba wuxuu leeyahy nimankani markay ilaahay welad u nisbeeyeen eh, tan ay waxyaalaha ku sifeeyeen dad garanaya mayiin ma garanayo bu yidhi markaasay adigu hadalkiisii ku qanceen oo wixiiba sii ku baaba-ayo ay meeshii hadalkii iyo khilaafkii iyo wixii kuma joogsaday waana hadalkan imaka halkan ishaaraya nawowiye oo qaadiciyaad kama soo naqlinayo qisadoo dhanna kolley dahabi baa tacliiq leh isagoo dhigaya dee dhinacna inay kaba garanayaan dhinacna aanay kaba garanayn umuuro badanna uu soo geliyo ambiyada dee macrifadoodi iyo awliyaodi iyo saalixiinti iyo ilaa uu soo usoo dhaadhacay oo kale ee ruux ama haweeney qaryo ku sugan markuu reermi iyo kale macrifadii iyo bal waa majalidkan idin tilmaamay si yara calam nubala siaad abucimraan alfasi waa majaladka toddobiya tobnaad weeye marka faaratada haddaa egtana abucimraan alfasi tarjamadiisa iyadoo dhan oo qisadu ay dhan tahay safxa iyo bay qaataaba ayaa dee ku arki doontaan hadalka halkan inoogu sugan weeye siyar aclaam nubala lakiin bal khulaasada taas hadalkii dahabi un baan kaba tegay waana cibaaradan buu leeyahay imaka halkan usoo dhigteen ilahay hadday gartaan oo dee markaa wixii ay kuba jireen ahlkitaab bay ahaayeen garasho may ahayn hagaagsan fakibrum u waran an allaha ilaahay farada calayhim inuu kuma fard yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii yawmihim walaylatihim habeenkooda iyo maalintooda faidaa facaluu hadday taa sameeyaan faakbirhum u waran an allaha ilaahay qad farada calayhim inuu ku farad yeelay oo iyaga uu kuma farad yeelay zakata zaka tuukadu la qaadayo min agniyaahim dadka agniyadooda a lagaba qaadayo oo faturaddu loo celinayo calaa fuqaraahim fuqaradoodii un iyaga muslimiintaa dib loogu celinayo faida adaacu biha taa hadday adeecaan oy taasna aqbalaan fakud minhum sekada ka qaad oo dee sekadu waa min alacmaal suudaniya weeyaba watawaqo iska ilaali crima waxaad iska jirtaa waa dulmi bay noqon ee xoolahooda ku wada fiic fiican ee ay eeganayaan bay xoolahaaba u taas inaad kaba qaato taas oo bismi saka dulmi bay noqon bal xadiisku waa xadiis weyn oo umuurahan horta waxay ta inoogu suganba <clears throat> mid weeyaane eh, xagga marka la eego dacwada iyo dadka loo yeedhayo umuruhu siday kala ahamsan yihin in loo kala horreysiinayo rasuulka ilaahay wuxuu amray shahaadada inuu ugu yeedho hadday taa aqbalaan ayaa dee salaadii haddana soon in zakadii baa kuba xigtaa taasi waa mid arrin baana timaado culimadu halkan ay sheegaan oo ah waktigan mucaad la diray sanadii sagaalada ama tobnaad soomkuna farad buu ahaa xajkuna farad buu ahaa maxaa keenay oo kale oo iyadii halkan warkood baa ka dhigay iqtisaar ruwaadeede lakin xadiidka duruqdiisoo dhami intan bay kuba timi lakin de waxa arrintu ay tahay unay noqonaysaaba xataa qur'aankaba siday nooguba sugan waa umuurihii aham ugu ahamsanaa oo kuwii kalena dee dadka o dhanna khaasatan kii xoolo lahaana sekadii way ku laazimaysaa si kalena kagama dhacayso salaadiina dadka o dhan bay saarantahay qr-aan kala suuratu tawbado dee qur-aankii soo degay kuwii ugu dambeeyey ahaa xaj iyo soomba ay farad ahaayeen haddana faintaabu taabu waaqaamu salaata waatawu zakaata iyaga ayaa kaaftoon kuba ahaayo waa xagga ahamiyada oo taas iyo bal matalan taas soomku ruuxuxa kolkol dee uu fidyaba waa bixin karaayo kolkol sibuu kaba dhici kara xajku waa ka niyaabo geli kara bal waa umuurahan iyo bal iyagoo dee kuwani kaba ahamsan yihiin oo dadka badan in badan dad kamid ay laazimayaan arrinta kale inoogu sugan waa dulmigu xaramnimadkiisa iyo weynida ay weyn tahay iyo arrin ay culimadu halka sheegaan oo ah ninkii imaamka ah, madaxda ahaa waxyaalo kale waafaraya wixii masaalixda ah. lakin de inay xaqiisa lagu leeyana ay tahay de isaga lagana rabo ay uhaboon tahayba ama ay korkiisa tahay dadka wulaadiisa inuu waaniyo amro ilaahay cabsidii uu aada ugu adkeeyo dulmiga dadka inay de iska ilaaliyaan oo dulmiga dadka oo isagii waa xaq saaran waajib saaran weeye inuu wulaadiisiyo taas dulmiga dadka iyo waxyaalaha inay ka fogaadaan uu ku adkeeyo oo uu markaasa dee caaqibadiisa xun ee rasuulka ilaahay waa ka sheegay inay dee eh, arrintu kaba dhalanaysa dacwadaas iyo de aqbalka ilaahiyo wixii ruuxi looba aqbaleen iyo de in ruuxi saaciga ahaa neefka ugu fiican ama waxa ugu fiican qaato oo kale arrin kalaa jirto masalo ay de culimadu sekada ma la naql kara mise lama naql kara taa kitaab seka de ayun baan la sugi karnaa insha allahu tacaala xadiidkan bay barhkood daliishadeen oy ka dhigeen fuqaradii mandiqadaasun wala xadiidku de aanu taas sariix ku ahayn ixtimaal weeye ixtimaal kaleo fuqara almuslimiin se agniyadaba agniya almuslimiin loo oranayo taasna waaba jirtaaye lakin bal taasi mal kalay noqon insha allah baab lamri biqitaali الnaasi wuxuu u baabaysan yahay amarkii la la dagaalanka dadka lala dagaalamo xataa yaqulu laa ilaha ila اllah muxameda rasuul waa dadka iyagu dee aan muslimka ahayn in lalaba dagaalamo ilaa ay ilaahay subxaanaه watacaala waxidaan rasuulka ilahayna risaaladiisi aqbalaan wayuqiimu salaata salaada ay ogaan o yu'tu zakata zakada ay bixiyaan wayu'minu ay rumeeyaan bijamiici ma jaءa bihi الnabiyu salى الlahu alay slam xadiidka riwaayaatkiisii ama axaadi ayuu isugu wada keenay halkan tarjamadiina waa dheereeyey ilaa rasuulka ilahi wixii ula yimi o dhan ay aqoonsadaan ay rumeeyaan wa ana man facala dalika ninka waxaa sameeyo ujeedadu shahaadadii waa tawxiidkii buu laba yimi rasuulka ilahi bu rasaaladii sii qiray salaadii waa oogayey sakadii waa bixiyey wixii rasuulku la yimid oo wada aqoonsaday asna waa ilaaliyey nafsahu naftiisiiy maalahu xoolihiisiiba ilaa bixaqe macnaa maalkiisna maal muxtaramuu noqon oo inaan la qaato oo dee waxa hadan xuquuq shareecadu ay keentay oo isaga ku maqan aanu bixin waaye aanay jirin wax kalo in maalkiisi loo qaataa ma banaanaysa naftiisina iyo dhiiggiisina dhiig macsuum uu noqonaya oo wakiilatu waa la daynaya loo wakaalanaya sariirta wuxuu qarsanaya hadduu waxaan oo dhan isku ilaalinaya afka ay kaba tahay inagu quluubta ma ogin waxa kuba jire wuxuu qarsanaya ilaah baa loo wakaalan oo laguba dayn wa qitaalu maaniisa halkii baabkii baablamri biqitaali naasi xataa yaqulu waqitaali waa baabu markaa qitaali man manaca zakata cidda zakada diiday la dagaalankooda lala dagaalamayo aw kayriha ama zakada kayrkeeda min xuquuq ah, islaamka xuquuqdiisiia ee dee quwo leh shawka leh in lala dagaalamayo si ay u aqbalaan taasa baabkeedii weeye waihtimaam limaam iyo imaamku ihtimaamka uu ihtimaamaya bishacaa'ir اlislaam waa umuurahan dee imaamkii waxa weeyaan intaanu umuuraha adduunyada mas-uul kaba noqon umuurtii diintana isaga kaba mas-uula markaa shacaa'irta islaamkaba uu xil weyn iskaba saaro uba ihtimaamo si loo ilaaliyo loo furiyo oo taas dadkina aanay ugaba tegin xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث بن sacdi عan cqayli عan الزهriyi qaala أخbaranii cubayd لlahi بn cabd لlahi بn cutbata بn mascuudi عan abi hurayrata bal kolay ragguna way noo soo noq noqon doonaan imika tarjamadaba kuma joogsan doono wuxun baan leeyahy layt ibnu sacadna waa imaamkii cuqayl kana cuqayl ibnu khaalid baa la yidhaaho cayntuna saasay tahay caqiil lama aqriayo awogii baa caqiila ah, oo cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil lakin isaga waa cuqayl waanay kooban yihiin ruwaadda cuqayl ama magacan le marka la eego saxiixin aad bay u yaryihin waqti kale sheegi doona insha allah sheekiisii zuhrina waa imaamkii waxaa ku xiga nin fuqahadii madina toddobada ahayd kaba mid oo cabdالlahi بn mascuud baaba aabihii waxa weeyaan dee adeer u ahaaye can abi hurayrata qaala lama twufiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay markuu wafaaday wastklifa abu bakrin abubakrna khaliifo laga yeelay bacdahu isaga dabadi wakafara uu gaaloobay man kafara ciddii gaalowde min alcarabi carab ahayd oo markii rasuulka ilaahay wafaaday ayay carab inteedii badnayd dee horta wax gaaloobay iyo wax zake diiday bay ay noqdeen oo ciddii gaalowday ee carbeedna ay gaalowday kale waa xurubtii markii dambe la baxday xurubu ridda dadkuna way iskuba jireenoo kuwa gaaloobay way jireen guud ahaanba oo kuwa nebinimo sheegtay raacay oo yamana nin cansi la odhanayay baa rasuulka ilaahay intii uu noolaaba ka soo baxay xataa caamilkii rasuulka ilaahay sancaya uu soo saaro waa laga soo baxay bal walow markii dambe rasuulka habeenku wafaayi dooniya ninkii la dilay ee dad ba taasoo nebinibu sheegtay kaasoo dee wata taa yaman bay halkaasi iyo wixii dee uu isaga raacay oo kale aswad ulcansi xaggan musalimatulkadaaba isagu waa rasuulki ilaahay dee wax sheeganaya xayaatadiisii oo kale markii rasuulku wafaaday bay reerkiisii iyo dad badanna ay raaceen oo wixiina uu caddaysay oo musalimatulkadaaba oo reer bani xaniifa iyo dhulka ay degi jireen kollay haweeney iyaduna reer tamiim ahayd oo sajaal odhanayo iyaduna nebinimo sheegatay oo ciidan soo kaxaysato reer tamiim ahayd baa jirte laakiin markii dambe arinteedii waxaa adigu de afka eh, markaa isagu un la wada wareegay uun ninkii musaylimatulkadaaba intay utimay kolba inunbaan u guursadayo waxeedii adigu halkaasay marto sajaal dulaxis ibnu khuwaylid alasadi walow markii dambe de adigu soo noqay eh, isaguna wax sheegay oo waxaa kaloo jirtay qolooyin markaa kuwaas iyagu waa dad ridoobay bay ahayn oo dee kuwaasay raaceen qolooyin iyagu sidoodii hore ay ahaayeen kuwa noqday oo iyago yaana kuwa raacina carbeedna way jireen kuwa iyagu aan islaamnimadkii si guud aqoonsanaa salaadii tukanayey laakiin zakadii diiday way jireen oo kuwaasi marka la eega gaar ahaan dee buqaadu baabay ahaan laayeen oo imika riddo laguma tiriyeene qoladan kalaa badnayd oo magacii baa la iswada raaciyo kamay soocnayn kuwan kale gaaloobay dib ugamay soocnayn e bal kuwaa zakada diidayna way jireen dad doonayay oo madaxdoodii odayaashoodii ay u diideen inay zakadii ay bixiyaanna way jireen dad doonaya in iskaba bixiyaan iyo sida dee malik ibnu nuwayra uu yeelay qolooyinkii reerkiisii reer yarbo banyarboc oo kale bal adigu waxaasaa la isugu jiray markaa kuwa zaka diiday iyo kuwa fara kaba wada qaaday diintii oo soodii hore kuma noqday iyo kuwan iyo kuwa gaalooba dee nebinimada sheeganaya raacay marka waxaa sooba hadhay waaba dee maka iyo madiina iyo reer daaifna islaamnimo adkii kamay tegin nimankii xalay aynu soo marreen reer cabdulqays oo aada u durugsanaa oo meel juwaasan la idhaa qaryadaasoo markii dambe gees kasta dee dadkaasi ay kaba mareen oo halkaas ayaaba iyagana masjidkooda lagaba tukanayo dhulkii oo kale o dhami xaaladii way iswada bedeshay de markaas waana markan arrinkan uu sheegayo markaa sida qaala cumar marka abubakr baa muxuu goostay inuu la dagaalamo dhammaan dadkaas dadkiina way kooban yihiinba carabina waata geestan isu raacday markaasaa cumar yihi qaala cumar bn الkhadaab liabi bakrin kayfa tuqatilu الnaasa seebaa dadka ula dagaalamaysaa khaasatan waa kuwan iyagu zakada diiday laakiin sida kale waa shahaadanayay sidaad ula dawaayo kuwan kale gaaloobay ee nebinimada kuwaa sheegtay raacaya waxyaalaha isagaba shaki kagama jirin kayfa tuqatilu الnaasa dadka seedabaad ula dagaalamaysaa walxal qad qaala uu yihi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay umirtu waxaa la ifaray an uqatila الnaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquluu ilaa ay yidhaahaan laa ilaha ilا الlahu kollay qariinadii mحamedin rasuul lahina way la jirtaa faman qaala ruuxa yidhaaha laa ilaha ilا الlahu faqad casaba minii waa iga ilaaliyey aniga maalow xoolihiisina xoolihiisa aan qaato xoolihiisii ma banaana inaan qaato wanafsahu naftiisiina dilkeedu waa ilaaliyey taas oo dee waa muxtaram ilaa bixaqi xaqa islaamnimo iyo xaqaas ilaa bixaqihana malaa riwaayadka qaarkooda kelimada xaqeed mooye waxisaabuhu waxa uu xisaabtiisuna cala llahi ilaahay korkii bay ahaatay oo haddii waxaan uu dee munaafiqiintii uu isleeya ad ku badbaadiduun aanay dhab ka ahayn anigu inii lam umar an unaqiba quluub الnaas si rasuulkuba yidhi taa quluubtoodii ilaah baa og oo ilaah baan ku daynayaa ilah baa kala xisaabtamaya hadday run sheegayaan batilna way ku badbaadi haddii kalena de ilahay agtiisa kuma laha badbaado ee ma anfacayso tan iyo lakiin addunyadii waxbay utaraysaa haddaba iyadoo rasuulka ilahay saa yidhi seebaad adigu dadka ula dagaalamaysaa cumar baa taale kolleyna xadiidka intii uu hayey isagu uu xafidsanaa ama soo gaadhuu maqlay intan bay ahayd waayo lamay socon riwaayaadka ama inankiisa iyo markaa anas iyo abu hurayriya ay warinayaan ee aha salaadii oo la oga iyo sekadii oo la bixiyo iyo taasi ay markaa la socotay ama riwaayada abi hurayre ay rumeeyaan ciwaanka uu kasoo qaatay wayu'minu bijamiici ma ji'tu bihi umuurahaasi agtiisa kumay sugnayn marka xadiidka cumuumkiisi unbuu eegay dee cumuumkii ciddan zakada diiday kol hadday laa ilaha ila lahu leeyihin cumuumkiibay iyaguna kuma jiraan dadka aanan la dagaalam dagaalamahaynba sebaad haddaba ula dagaalamaysaa faqala abubakrin ba wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay law qatilana waan la dagaalamayaa man faraqa bayna الصalaati wazakat axaadiis ay noo soo socota abubakarna markaa mahayn isaguna lakiin qiyaas ayuu isaguna daliishaday halkan dee abub cumarna cumuumkan kaba daliishanayo oo wuxuu yihi ruuxa kala kaxeeye kala qaada salaadiiyo zakadii waa la dagaalamaya marka waxaana de xadiidka zaahirkiisu ama na tusayaaba inay isku raacsanaayeen salaada ruuxu hadduu diido oo ama dee dad de show ay salaadii diidaan inay tukadaan oo kale in lala dagaalamayo taas waayo tiibuu uga qiyaas qaatay tiibuu ruuxa kala qaada labadaasee kala kaxeeye midna yidhaaho dee waxa weeyaan la yimaada midna diida anigu waan la dagaalamaya sababtuna waxa weeye fa ina azakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqi maalka hadday xaqii badanka tani ahayd markaa ruuxaa zakada diiday waan la dagaalamaya wallaahi baan ku dhaartee abubakr baa leh waana dhaaranaya low manacuni kolley dhaartuna dee walow ruuxu inaan u badsan ay dee sa tahay oo kale lakiin haddana marka arrin la adkeynayo oo kale taas majlis xukun bayaan la joogin be dee rasuulka ilaahayna way kaba dhacday waa tan abubakr iyo kaba dhacdo dee waa shay jaaise wallahi baan ku dhaartay low manacuni hadday ii diidaan ciqaalan ciqaal ay ii diidaan waa dabar ay ii diidaan bal haddaan tan ku laqbeeyo hore waan kusoo laamayaaye aqaalkaasoo kaanu ay ahay yu-adduunahu kuwa u gutay ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ay gacanta ka gelin jireen ay ii diidaan inay halkii rasuulka ilaahay anaa jooga laqaatabtuhum calaa mancihi waan kula dagaalamayaa mancinta ay ciqaal kaa manciyeen taas buu yidhi bal xadiidka low manacunii ciqaalan ayaa inoogu suganoo waa riwaayada muslim bukhaari oo kale xadiidka waa wariyey lafdigiisna wuxuu aha low manacunii canaaqan hadday xar ii diidaan oo waladulmaczi baana canaaqu yahay xar ay i diidaan rasuulka ilaahay ay dee markaa gudan jireen waan kula dagaalamaya bal bukhaari wuxuu ishaaraa oo meelo dambeu kitaabkiisa ka mida ku ishaaraa isagoo qolooyinkii canaaqa yidhi markaa riwaayadooda soo qaaday tana ishaaray meelo qaarkood maayin low manacuunii kada un ay dhacday ibhaam ahaan si wax lafdigaa kale asax yahay oo taa kale ayuu bal matalan raajix yeelaa laakiin bal hadday canaaq tahay iyo hadday ciqaal tahay labaduba kolley tawjiih bay ubaahanayaan oo bal haddaan tan ku horeyno ciqaalka culimada qaarkood waxay yidhaaheen iyagoo ashcaarta qaarkoodna soo qaaday ciqaal waxay ka dhigan tahayba laftigan ku laqbeeyey mahay dee waa macnaha laakiin raajico taasi waa macno yar fog bay noqonaysaa haddaan kaa kuba horeeyo waa zakata caamin oo shiciray soo qaataan in ciqaalka lagu magacaabayey waa sanad sakadeed oo wixii sanad la bixinayo kale ciqaal la yidhaaho marka macnuhu waxa weeye maahaba dabarkii iyo xadhigii iyo waxyaalaha maaha aan dee zakada wixii loo qaadayay ba ahayne iska daa wax ka badane sanad sakaday bixin lahaayeen aanay yaanay banaanin laba sanood ba yaanin gaadhin sanad sakaday bixin lahaayeen hadday ii diidaan waan la dagaalamayaa iyada markaa taas dee ishkaal ma jirayo halkaas oo kale e eh, lakiin arinku wuxuu waa arin mubaalago uu laba yimi oo waxa weeyaan uu laba yimi oo taasna zako sanadeed waabay badnaan kartaaye macnaha labaad bay in ujeedadu tay ay raajax yeeleenoo ciqaal waxa weeyaan ciqaalku waa de waa xadhigan lagu dabraba wax kaas baa waxa weeyaan sida dee geel iyo waxyaalahaas ama arkiya laguma dabro kaas baa ciqaal la yidhaah marka bacdigood waxay leeyihin waa nooc tasliim oo zakada ruuxu markuu bixiyu neefkii keeno neefkii waxaa dhici kartaba hadduu neef ka badnaana xadig buu kusoo xidhayo waa isku soo xidhiidhinaya ama wixii dee tasliimka noqon lahaye lagu xidhayeyba weeye ayaa ciqaalkan yahay oo macnaa haddii tasliimkii iyo bixintii tan loogu baahan yahay oy baahin tahay dee reebitaanka laga reebo ayaaba iyaduna nooc diidmo oo kala noqonayo oo bal markaa taasan kulaba dagaalamaya calaa kulli xaalin waa mubaalaqa un iyadu taas oo haddii iska daa wax kale wax yar yar oo zakadii kamid ay rasuulka ilaahay ay u gudan jireen ay diidaan waan kula dagaalamaya baa rasuulka ilah yihi sala ayuu abubakar yidhi ama canaaq haddii la yidhaaho dee waa waxartiyo marka hadigoo kale aan ka soo qaadno markaa waktigii dee nisaabkii hadduu sii buuxsamay xawlkiina gaadhay waxa jiro o dhan waa la tiriyaa iyo mid yar iyo mid weynba waa la tiriyaa horta laakiin lama bixiyo oo neefka la qaadaya waa neef da'da weeye waxar yaroo oo taasa seke looma qaado waa la tiriyaa sida cumar lahaa saxlada waa neef yaroo markaa dhici karta intaan sekadii la bixinaya markii xawlkii buuxsamay dhashay oo kale adugu waa lagu daraya tiradii waa lagu soo daraya intaan la bixin laakiin dee neefka looma qaadayo waxay halkan canaaqu imaam nawowi kolley suurooyin buu sheegaa kolkol canaaqa la qaadi karo oo xadiisku daahirkiisaba yahay haddii canaaqa aan idhaahno surooyinkaasa waxa kaba mida in haddii dee ariba mihaal ahaan aan ka soo qaadno ari roon roon buu lahaa intii dee waxa weeyaan nisaabkii waa buuxsamo waa guntamay weli xawlkii oo socda ayaabay dee dhaleen arigii oo wax yar yaryaroo badan baa ku soo biiray kuwii waaweynaa ayaaba meesha ka wada baxo ama hulumba hagala ama waxa way wada dhinteenbo wax yar yaraaba hadhay lakin xawlkiina waa jira de kuwan yaryar xawlkoodu waa xawlkii hooyooyinkood kol haddii wax kaloo la qaada aanu jirin iyagii baa la qaadaya iyagi ayaa la qaadaya marka aanay de kuwiiba hadday meesha ka baxaan adugu bal matalan waa de qawlkooda barhkood baa yidhah waa inay hadday wax kasii joogaan baa la tirinaya muhimku waxa weya haddii nisaabkii soo guntamay xawlki uu socday oo de kuwii waaweynaa ay meeshii si unuga ay ka wada baxaan wixii yar yar ay soo wada hadhaan oo kale ee ruuxii laguma kelifayo neef weyn inuu doone kuwaas baa looga qaadaya taasoo kale suuradaasaabay iman kartaa marka canaaqo waa suurtagal in la qaado ee kol kalna suurooyin kaloo dhowra uu sheekhu halka sharaxa ku sheegayo oy baa jiraaye macnuhu waxa weeyaan wax yar oo zakadii kamida oo rasuulka ilaahay ay u dhiibi jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalamaya faqaala cumar bnu اkhadaab baa wuxuu yihi fawallaahi wallahi baan ku dhaartay maa huwa shanigu ma ahaanin ilaa arayta waa markay munaadaroodeen arrintii ay ku doodeen inaan ogaaday un mooye yaqiinsaday allaha ilaahay caza wajala qad sharaxa inuu waasiciyey waa abubakar-kii raxiimka ahaa rafiiqa ah ayaa dee caziimada iyo shiddada adag buu muujiyey shajaacada xataa cumar oo dee shajaacadiisa ogeyd isagu markaa doonaya dagaalkaaba inaan la gelin waana arin dee ilaahay ku badbaadiye islaamkii oo haddii maalintii aan taa la yeelin abubakar aan ukicin de waxay noqon lahayd o mawqifkaa joogsan kolley arrinkuba bal madiine ayaan aamin noqoteen oo markaa dagaaladaba loo baxayee uu koob iyo tobanka ciidan kala saaray oo kale madiine dadkii acraabtaa kudha ku dhawaa waa looga baqanayo habeenkii gaad baa laga qabanaya meelaha laga soo galo habeenkii waa lasoo jeedayabo halkaasaa la joognaa waa cabsidii jirtay oo kale bal marka haddaan mawqifka adag qaadanna dee waxay noqon lahayd dee markaa muddo dhexdeed iyadoo muddadiis siba dhamaana jaziirat lcarab waa tii islaamnimad kii wixii dhintay dhintee kii nebinimo sheegtayna wixii la laayay waa la laayay kuwii kale cararayna markii dambe dib usoo islaame oo islaamniya sidee duleexo oo kale iyo wixii dee markaa dagaaladii ku dhintay mooya wixii kale islaamnimadiiba dib usoo noqdeeno bal markii dambe waxaa loo jeestayba isagoo abubakar joogo laba sanood wax joogay in la galo labadii bilaadee waaweyneydba farisna la galo farisna la galo lama galo waxa weeye mee shaamna lama galo taas b oo dee xayaatadiisi baaba yarmuukiyo wala uu dhintay iyadoo dagaalku socdo qadisiyana dabadi ay dhacdeen lakin markaa hore de lakin bilaad baa laga wada galay adigu labada muddo fatxiguma dhammaanin taasay ahayd haddaba waxaan arkay bu i facaraftu waxaan gartay anahu lxaq waa munaadaradi iyo daliilkan uu muujiyey xujadiisii markuu arkay ayaan gartay inu kaas sida xaqaa yahay waan wadaynaa axaadiista si waktigii baa dhow وxdثna abu الظاhري وxrmdة بن يحيى وأحمد بن عيسى qال أحمد xdثna وqال الآkخرانi أخبرna بن وهب raggan way noo soo noqnoqon doonaa abu ظاhir iyo xrmada صاaحب الشhاaفiعي iyo أحmed بن عيسى waa rag kitaabka kusoo noqnoqon doona waa rag reerooda masra oo dhamaantoodba waa reer masr sida sheekoodaba marka labadooda أحmed ba isagu yihi أحmed بن عيسى xadثna xadثna wa waa iبن وهب imaamkii labada kale lakin maxay yidhahdeen akhbarana muslimna san hore usoo sheegnay aad bu umuuraha waa ixtiyaadkiisa badnaa waa kala farqiya ilaaliyaana marka midna xadathana bu yihi midna akhbarana bu yihi labana akhbarana ba yidhahdeen marka ibn wahid muxuu yihi imaamkaasi qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin eg waa xadiiskii hore xadiiskii adigu abu hurayra oo isaguna dee kolley kaasi qeyb inuu qisuu lahaaba markii hore zuhri baa kuba sugnay ama waynu soo aragnay zuhri imikana iبn shihaabkuna waa zuhrigi un oo mحamed iبn mslim ayaa la yidhaha iبn cubaydالlah iبn shihaab iبn shihaab azuhrina waa reerkii reer bani zuhre sacd ibn abi waqas ama rasuulka ilahay reer abtigiiba weeye olo reerkii de reer bani zuhra markaa kolna zuhrina waa ku shuuray iبn shihaab ba ku labadaba aad baa loo yaqaan sida magaciisaba loogu yaqaan mحamed iبn mslim eh, iyagaabu kaga magac dheer iyo labadan kale qaala wuxuu yihi markaa iبn shihaab xadaثanii sacيid بn musayibi markii hore cubaydاللahi بن cabdاللahi ayaa u waramay oo أحad الفقهاء السبعة imikana waa أحad الفقهاء السبعة wa سعيد بن المسيب أن abا هريرةa أخبره أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل أمirت أن أqاتل الناaس حتى يقولوا لا إلaha إلا الله فمن qاaل لا إلaha إلا الله cصم مني mاله ونفسه إلا بحقه waa iسلامnimadka xaqi un mooye وحisaaبه على الله xadيثkii makaan kala soo baxnay in qolooyinkiina sharxa muslim haysanoo kolley aad bay mufiid u tahay xadiidkaa hore sharxiisa hadalka dheer eena uu leeyahay oo wax daalacasho iyo eegid iyo ufirsi ba mudan baan leeyahay adugu waliba waa hadal dheer oo imaamkii khadaabi sharxiisii macaalim sunan uu kaba soo naqlinayo lakiin hadal aad u qiimo badan weeye ama sharx aad u muhima waa eegan doontaan kolley ha dhaafina xadaثna أحmed بن cabdة الضabiy qal akbarana cabdالعaزيز عن الdarawrdiy عن الcلاء x وxadaثna umayaة بن bistama wlafd lahu umaya leh markii hore axmed ibn cabdina la simana lakin lafdiga inoo soo socdo umayat bn bistam alcayshen marka dhaweyd soo haynay ayaa leh oo wuxuu yihi xadaثna يزيد بن زurayci qala xadaثna rawx عan الclا بn cabdiلرحman eg markaasi markii hore ba axmed ibn cabdta qala akbarana cabdالعaزيز عan الclا sooma heen imakana xadaثna umaya xadaثna يزيد xadaثna rawx عan الclا ka yaro saddex buu ahaa oo axmed ibn cabd iyo muslim waxaan ujeedaa ibn ama cala bn cabdالرaحman iyo muslim laba nin baa udhexeeyey kan saddex baa udhexeeya sanadkan baa ka naazilsan waana sanadka lafdiga leh rawxuna markaas waa dee rawxii marka rawx ibn اlqasim weeyaan can ilcalaayi oo horeynu caawaba usoo haynay rawx ibn اlqasim iyo dee waa tii marka dhawid yazid ibn zureci aan kusoo aragnay marka calaha uu markii hore ku joogsaday waa kan inoo dhamaynaya magaciisii waana nin sikaaru taabiciin kaba mid ah can ilcalaa bni cabdiraxmaan ibni yacquub can abihi aabihi cabdiraxmaan ibni yacquub buu kaba warinaya isaguna taabiciya iqada ah oo ka heer sareeyay inankiisa u ka heer sareeyaaye can abi hurayrata can rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam qaal umirtu waxaa lay amray an uqatila الnaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaha ilا الlah kollay dadkana waa dadkii dee wasaniyiinta iyo kuwaas iyabay noqonayaan ama qolooyinkii kale ee waxa weeyaan ahlulkitaabka oo kale haddii dee aanay imika zakadii iyo soomkan iyo umuurahan iyo ama aanay dee taas laba iman qowlkoodii hore iskagaba sugnaadeen laakiin jazia ay ogolaadaan de iyada taasna dagaalkoodii waa la joojinaya dee qur-aanka naskiisii ayay noogu timi xataa yucdul jizyata can yadin wahum saagiruun umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilah lah wayuminu bi ay rumeeyaan aniga iyo wabima jitu bi waxaan laba imi oo dhan xadiiskii hore wa de qayb baa de waay shahaadadii ba inooguma sugnayd waa kuna axaadiisii taam yeelaya waana taan markaa hore lahayn cumar iyo abubakr labadoodu midna axaadiitan abu hurayre iyo qolooyinka dambe ibnu cumar iyo ay wariyeen ee salaadii iyo zakadii ay kuma jirto may hayn oo hadday taas jirto dee abubakarna isagu xujaysan lahaa cumarna hadduu taa hayo xadiiskan caamkaa ah muu xujaystene de inay daliil uguma sugnaadeen markaa taas hadduu haye e waxa weeyaan midna cumuum buu xujaystay midna qiyaas buu xujaystay iyo dee masaladan kale dee markaa lagu ijmaacsan yahay malaha isku waafaqsanaa xagga salaada axaadiisanna markaa iyaga agtooda kumay sugnayn oo may warin wey haddii kale iyagay xujaysan lahaayeen oo cumarna dee abubakarna isagu daliil kaba dhigan lahaa cumarna hadduu kaa og yahayba abubakar tan kumuu marka hore umirta nuqatil annaasa xatىa yashhaduu an laa ilah ilah wayu'minuu bi wabima jitu bi faida facaluu dalika hadday arrinkaa sameeyaan casamuu mini dima'ahum وamwaalahum ila bxaqiha waxaqaa kelimada iyo islaamnimo mooye waxisaabuhum calى اllahi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna xفs بن غiyاt عن الأعمشh عن abي سفyاn عن jابiri وعن abي صالح عن abي هurayرaةa qاala saan sheegay kolley sanadka ina uman kaga joogsanaynaye lakiin cibaaradan iska yar hubsada laqbadu si aanay idinka xumaan muxuu yihi sheekhu mslim maanta xadثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadثna xفs بن غiyاt عن الأعمشh عن abي سفyاn عن jaabirin sanadka waa taasi eg oo waxa weeyaan acmash aan qab ku joogsano labada hore waa caadiye acmash ba xadiidka yuu ka wariyey abi sufyaan nin la yidhah hore usoo aragno dalxat bnu naafic la yidhaha ninka abu sufyaan ba wuxuu ka warinaya jaabir ibnu cabdillahi lakin haddana hadal baa soo galay wa can abi saalixin can abi hurayrata macnuhu markaa waxa weeye acmash baa laba sheekh buu leeyay midi waa abu sufyaan can jaabir sanad labaad buu yeeshayo waa abu salix can abi hurayra labada xadiisa marka waa xadiidkan keliya un ee marka acmash oo sulayman ibnu mihraan la yidhaahaa ayaa xadiidka wuxuu ka wariyey abu sufyaan abu sufyaan dalxat ibnu naafic abu sufyaankaasi jaabir ibnu cabdillahi kaba warinaya waxaa kalu ka wariyay abu salix waa ninkii la odhanaya ama samaan iyo zayaad ninka abu salixna ayuu ka wariyay abu hurayra labadoodiba xadiidkii markaa maxay yidhaaheen jaabir ibnu cabdillahi iyo abu hurayra qaala qaala rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam marka wa can abi saalixtan can abi sufyaan bay inoogu cadfanaanaysaa acmash baana hadalkii yeelanaya maxay yidhahen labadooduba umirtu an uqatila الnaasa bimili xadiid ibn الmusayib can abi hurayra waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay mid laba mida xa waa sanad kale ku noqday وxadaثnي abubakr بn abi shaybata xadaثna wakiicun hadana xa وxadaثnي mحamed بn musanى qala xadaثna cabdالرaحman yaعni bna mahdiyin imaamkii qaala waxay yidhaaheen qaala ayaa odhanaya markaas waa wakiic iyo ibnu mahdi sir waayo ina waxa inoogu sugnaa muslim inuu yihi xadathanii abubakr ibn abi shaybata qaala xadahanaa wakiicun haddana sanad buu ku laabmay isagoon matnigii sheegin waxadathanii moxamed ibn musana qaala xadahanaa cabdiraحman ibn madi markaa qaala waa wakiic ibn jaraax iyo cabdiraحman ibn mahdi waxay yidhahan jamiican xaalayin iyagoo dhan xadaثna سفyaan سفyaanna waa سفyaan thawri kol hadii cabdالرحman بن mahdi iyo wakiic iyo ay سفyaan iطlaaqaan waa سفyaan thawri bay iطlaaqaan iyago عن أbي الزbayr عan jaabirin qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markaa سفyaan kiyareeg abu سفyaan bu ahaa kaas waa nin taabiciyo ka horeeye سفyaan الthawri oo dalxaan idhi ba la yidhaha waa kunyo kana waa magacii waa imaamkii سفyaan الthawri سفyaan بن سacيid سفyaan الthawri yuu ka warinaya can abi الزubayr waan soo aragnay kolley hadal buu u baahan yahay isaga laakiin habeen uu cashar madax kaga jiro ayaa bal umuurihiisa eegi doonaa moxamed ibnu muslim baa la yidhaah o de waxaaba isku magaciyin ibnu shihaab ayaa moxamed muslim ibnu tadrus si ficil mudaarac oo kale can abi zubayr can jaabirin jaabirkuna waa jaabir ibn cabdillahi bal markaa maqalka jaabir axaadiisa inteen leeg buu kaba maqlay iyo tadliis jira iyo daraaddeed baa hadalla jiraan taas insha allahu tacala waqti kale waye qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam umirtu waxaan lay amray an uqatila الnaasa xatىa yaquluu laa ilaha ilا الlah faida qaluu laa ilaha ilا الlah casamuu mini dimam amwaalahum ila bxaqiha bal haddii xataa aynan salaada iyo sekada iyo inoogu sugan xadiidka ibn cumar iyo wayu'minu bima jitu bihi de kaba caamsano xadiidka abu hurayra inoogu jiran inoogu sugan haddaynaan eeginba cibaaradan ilaa bxaqiha ayaa maxay keenaysa de waa xaqii islaamnimo islaamnimadkaasi ama kelimadaasi waxay keenaysa o dhan inuu laba yimaado haddii iyada xaq iyada ay leedahayba meeshii uu kusoo jihaysto markaa dhiiggii cismadiisii iyo maalka cismadiisii ma jirayso kolba xaqu jaanibku yahay waxisaabuhum calى اllahi uma qara'a wuxuu aqriyey daahirkuna waa si rasuulka ilaahay aqriyey xadii markaa marfuucii uu yahay inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydir oo de adugu waxaa tahay mid waaninaya wuxu sheegaya oo wacdiyaya e mid lagu salidayo ma tihid oo waa intaan dee bal dagaalkii iyo umuurahaasiyo la amrinba weeye taas bay hayd xadaثna abu غassan almismaciy malik بn cabdilwaxid waa magaciisii xadaثna cabdilmalik ibn صbax waana mismaci isaguna kolleyna waa reer mandiqo ay degeenna dee waabay kula baxeen anshucyi ayay markii dambena la baxdo mandiqadina magaceedii ama xaafadday degeenna magacan baa la siiye can shucbata can waaqid ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumara can abihi can cabdillahi ibni cumara waaqid ibni moxamed shalay waxaan xalay soo marayni ay walaaliyeen caasim ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumar welibana sanun buu ahaa isaguna halkaa waaqid waa walaalkiie aabihii moxamed buu ka wariyey moxamedna yuu ka wariyey awowgii cabdillahi ibn cumar xalayna saasaan inaade markaa walaalkii caasim kusoo aragnay sanad saas can cabdillahi ibn cumar qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu yihi umirtu an uqatila الnaasa xatىa yashhaduu an laa ilaha ilا الlah ana muxamada rasuul الlah wayuqiimu ay ogaan aلصalaata wayu'tu zakata zakada ay bixiyaan de marka hadday taa la yimaadaan faida facaluu casamuu mini dimam amal si ilahay ba yihi fain taabuu waaqamuu salaata waatawu zakat fakhalluu sabiilahum casamuu mini dimahum dhiigyadoodi iyo amwaalahum ilaa bxaqiha xaqii dee islaamnimadka ama kelimadaasi keenaysay mooye waxisaabuhum iyaga xisaabtooduna cala llahi ilah korkii ba ta axaadiista waa isla wada mid laqbadaanu iswada raacinaya fawaaida waxoogaa yar baan mar dambe aynu yar sheegi doonaan وxadثna سwayd بن سعيidi وبن abي cmra iبn abي cmrna cawaan soo haynay سwayd بن سعيidna kolley kalam baa kusugnaa mqadimadii baan soo aragnay kusoo aragnay qala xadaثna marwan yaعniyani الfazariي عan abi maliki عan abihi abi malikna habeenkii dhaweyden adigu soo haynay ba arkaanta iسlaamka oo kale abi malik الashjaci waa ti aynu soo maray magaciisana sacd ibn dariq uu ahaa can abihi qaala abihi waa صaxaabi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqul man qaala laa ilaha ilا الlah ninka yidhaah wakafara ka kufriya bima yucbadu min duni illahi ilahay dunkii waxa la caabudayo xaruma maalu wadamu maalkiisa iyo dhiigiisuba xaaraan buu noqonaya waxisaabu calى الlahi haddii dee wixii uu qarsanayey ee ka duwan waxan uu daahirsadayna ilah baa kala xisaabtamaya وxadثna abubكر بن abي shaybata qala xadaثna abu khalidi الأحmr isagana sulayman iبn xayaan isagoo matniga weliba saa yidhi baynu soo maray isagii abu malik alashacya mar keliya وxadaثnي زهير بن xرب qala xadaثna يزيد بن هاruna kilahuma kilahuma ayuu leeyahay waa abu khalid الأحmr iyo يزيد بن هاrun naag markaa umurahaasi kolley waa abubكر بن abi shayba waa sheekiisa sheeka sheekiisu abu khalid الأحmr bu ahaa sanadka labaadna زهير بن xرب waa sheeka mslim sheeka sheekiisna يزيد بن هاrun ba labadooda isku sheeka oo maxay yidhaheen kilahuma labadooduba waxay ka wada warinayaan عan abi maliki عan abihi أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول man waxad allaha ruuxa ilaahay waxida waa halkii uu yihi man qaala laa ilaha illa lahu bedelkeeda marka intii kalena wakafara bima yucbadu min duni illahi xaruma maaluhu wadamuhu waxisaabuhu calى allah uma dakara bimil xadiidka intii in lamid uu sheegay bal xadiidku kolley iyo duruqdiisan ama riwaayaadkiisani waa xadiidkaas dee kolley umuuraha waaweyn inooguma sugan yihiine mid weeyaanoo fadliga abubakar leeyahay iyo shajaacadiisii iyo cilmigiisii ziyaadadaha dadka kale kaba si aqoon badnaa waynooguba sugantay de kolleyna waa wax la isku waafaqsan yahay inuu saxaabada ka uguba fadliga badnaaha bal dee halkaasna waa nicmo weyn oo ilaahay islaamkaba ugu nicmeeyey ahayd mowqifkii adkaaya oo abubakar qaatay oo bal matalan isagoo lagu yaqaanay rifqi iyo debacsanaan iyo naxariis mowqifkii adkaa islaamnimadkana ilaahay subxaana watacaala kuba badbaadiyey bal taas oo kale waxaa kaloo iyada bal markaa xadiidka ta inooguba suganna halkan jawaazu muraajacati aimati alakabir munaadarati min idhaar xaq dadkii adoonta ama akaabirta ahaa aimadii oo kale in lala munaadaroodo hadalkii laguma celiyo masaaishii lalaba baxsiyo si bal xaqa uba muuqdo waa san cumar yeelay oo kale taasba weeye in waxaa kaloo iyada inooguma sugan dee iimaankii markay noqoto in shardigiisu yahay labada shahaado in la qirto iyadoo la ictiqaadinayo waxaa la wixii rasuulka ilaahay la yimid la aqoonsado la rumeeyo hadduu ruuxu shahaadadii laba imanayo waxyaala diidan yahay sharcigii daruur ahaan inooguma sugnaaday dee taasi islaamnimo ma noqonayso waata xadiidka wayu'minu bi wa bima jitu bi rasuulka ilaahay yidhi dee waxaa kaloo iyadana inoogu sugan ruuxii bal isagu tawxiidkaas iyo umuuraha lagaba helay naftiisa iyo maalkiisuba inay xurmo leeyihiin ilaashoon yihiin sharcigu ilaaliyey haddii bal waxa weye xataa markaa uu soo islaamay wakti dee bal matalan lagu tiriyo sida axaadiisa kalaba barhkood ay nooba iman doonaan lagu tirinayo inuu doonayo in idinkuma badbaado oo kale oo ma cabsi haystay haba noqotee taasi iyada way nooguma sugantay axkaamtuna dee in daahirka lagu dureerinayo wixii saraa'ira ilah baa watacaala isaga arrinkiisa ama xaggiisa ay tahay isagaa ruuxii kalaba xisaabtami doona bal waxaa kaloo iyadna inooguma sugan xaggan dee qitaalu ahlilbagi marka la eego qolada zakada kuwana gaalay ahaayeen dee ahluridda ayay kuwaasiba ahaayeenba oo kuwaa la dagaalankoodii iyo bal masalan dadka aimada markay nawaazil iyo dhacdooyin yimaadaan in la ijtihaado usushii dib loogu laabmo bal dadkii ahlucilmiga ahaa iyo waxaa lala munaadaroodo kii xaqa u muuqday janibka kale inuu jirana uu laabmo dee aqbalatii umuurahaas way noogu wada sugan wallah subxana watacala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك